min maqaami الإimaani والإسlاam marka asaasku marka iimaankuna waa asidqu wa asaasu nifaaqina waa alkadibu shareecadanu sidaasay caddaysay iimaanka iyo islaamnimadu asaaska ay ka unkamaanay ka bilowdaanay ku dhisan yihiin waa asidqu maca allah sidqigaasoo marka noqonaya fi اlqowli wاlcamali wاlxaal asidqu fi اlqowli wاlcamali wاlxaal saddexdaa baa laga rabaa qofka muslimka laga rabaa inuu ka run sheego weedha ka soo baxaysa inay run noqoto falkiisi iyo dhaqankiisu inuu waafaqsan yahay wuxuu sheeganayo waxaad leedaha muslim baan ahay mu'min baan ahay aliya rasuulkiisii baan rumeeyey aakharaan ka baqayaa idan marka waa in falkaadu iyo qowlkaadu iswaafaqsan yihiin dhaqankaadu waa inuu ka turjumayo waxaad aaminsan ama aad sheegayso camalka camalu jawaarix baa loo jeedaa ama sidqu fi lxaal waa amaal qulub acmaalu lquluub tacdiimka tawakulka sidqiga khashyada muraaqabada rabbigay yaqiinta waa in meeshaani ay waafaqsan tahay falkaada af iyo adin iswaafaqsan baa la doonaya marka laabudda an yakuuna almuslimu saadiqan fii maqaalihi wa ficaalihi wa xaalihi saddexdaas asaaska ah ayuu diinkuba ku dul wareega ama anifaaq asaasuhu lkadib af iyo uur iskhilaafsan weeye wuxuu sheegayo kama run sheegayo falkiisu wuxuu ka soo horjeedaa qalbigiisa qalbigiisu wuxuu ka soo horjeedaa falkiisa iyo dhaqankiisa weedhiisu iyo ereygiisu waxay khilaafsan yihiin dhaqankiisa iyo dhaqaankiisa marka asidqu fi اlqowli wاlcamali wاlxaal ayaa loo jeedaa tacriif badan bay culummadu ka bixiyaan sidqiga waxa la yidhaahdo sidqiga waxa la yidhaahdo qeexitaanno dhowraa laga baxshaa waxaa u ron in la yidhaahdo waa muwaafaqaة اlxaqi fi الsiri wاlcalaaniya asidq waa maxay waa muwaafaqaة اlxaqi xaqa iyo shayga dhabtaa inaad waafaqdood ku aqdaamatood ku dhaqanto sir iyo saaqba fagaari iyo faqba si hoose iyo si koraba yacni haddaad keligaa tahay iyo haddaad meelaad khalwa a joogto hayo haddaan cid kula joogin iyo haddaan lagu arkaynin iyo haddii lagu arkahayaba waa inaad hal wadda ku socoto hal tub ku socoto muwaafaqaة اlxaqi fi الsiri wاlcalaaniya culummada sidaa ku tacriifiya waana tacriifka u fiican dadda waxay yidhahdaan waxaa weeye waa alqowlu biاlxaqi fii mawaaطin اlhalaka alqowlu biاlxaq xaqoo lagu dhaqmo oo la sheego fii mawaaطin اlhalaka meelaha aad ka baqayso haddaad runta sheegto inayba kaa raacdo oo runtu ay dhibaato kuu geysato markaasaad xaqa sheegaysa leanna waa xilliga loogu baahi badan yahay waa alqowlu biاlxaqi fii mawaaطin اlhalakana waa lagu tacriifiya khulaaso bacdu salaf baa la weydiye waxay dhaheen sidqiga dhabtaa noo sheegaa la yidhi bacdu salaf wuxuu ku jawaabay waa adoo runta sheega mar walbood filayso inay runtu dhib kugu tahay waa inaad runta sheegto mar walbood filayso ood ka baqayso inay runtu dhibaato kuu geysato beentana aad ka tagto adoo filaya inay wax ku tarayso oy ku dheefinayso leanna ruuxu goormuu been sheega markuu filaya beentu inay dani oogu jirto goormuu runta ka tagaa markuu filayo dhibbaa kaa soo gaadhi ama waa lagugu cadhooni ama waxbaa lagugu geysan markay u yar tahay wejigaa laguu bedeli markastaan wejiga lagu bedelin runtaba iska daayo reemagaalee taad reemagaalayso marka ama been sheeg ama xeeladayso waa inaad runta sheegta buu yidhi adoo filaya inay runtu dhibkuugu jiro beentana aad ka tagto adoo filaya in beentu ay dheefi kugu jirto almuhim saddexdaasaa laga run sheegayaa weedha falka iyo qalbiga ur iyo af iswaafaqsan baynu doonaynaa dhaqan iyo caqiido wada socotaynu doonaynaa haddii kale warkeenu nifaaq buu noqonayaa ama nifaaqii akbarka ha noqdo ama kii asqarka ha noqdo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulka rumeeyow ittaqu llaha alla ka cabsada oo ka fogaada xumaanta wanaagana ku hagaaga wa kuunuu ahaada maca asaadiqiina inta runta sheegtay ilaahay rumaysayna ee la jira kuunuu maca asaadiqiin macadaa wadaadda waxay dhawaan waa mila asaadiqiin imandha waxay dhaheen maya waa bimacnaa min wa kuunuu min asaadiqiin ilaahay ka cabsada inta runta sheegtana ka mid noqdaa laga wadaabay laakiin sida sawaabkaa waa in sidaa loo daayay qur waa yaqaanaa minta iyo marar badan iyo mislada waxaa ka xoog badan macada macada qur-aanku markuu isticmaalo warkacuu maca araakiciin yaa maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin marka kuunuu maca asaadiqiin baaba ka xoog badan waxaa weeye waxaa weeye adugu runta sheeg inta sheegtana la soco oo u hiilo garabkooda noqo ha lagugu marka sidaa un lagu dayo qur-aanku ku yimid qaala tacaala wاsaadiqiina wاsaadiqaat yani aayaddii dheereeda axzaabad garan ina almuslimiina wاlmuslimaat wاlmuminiina wاlmuminaat wاlqaanitiina wاlqaanitaat wاsaadiqiina wاsaadiqaat ilaa qowlihi tacaala ilaa uu rabbi sheegay wuxuu u dardaarmay muslimaadka iyo muslimiinta iyo muminiinta iyo qaanitiinta iyo saabiriinta iyo khaashiciinta iyo daakiriinta oo ahaa dembi dhaaf iyo ajir weyn asaadiqiina wاsaadiqaat inta runta sheegta inagu hadaynu subrun hadii la sheego waxaan moodaynaa un weedha keliya weedha oo laga run sheega bas runtu ma aha waa qayb kamida mida ugu qiimo badan waa maxay ugu culus waa in dhaqankaadu iyo iswaafaqaan weedhaadu waa in dhaqankaadu iswaafaqaan caqiidadaada saddexdaa ay isku beegmaan weedha falka iyo uurka waxaa jira ay isku beeg kale warkaadu waa iska sheeke barley buu noqonayaa wqaala tacaala ilah wuxuu ihi falow sadaquu llah faida cazama almru munaafiqiintii baa laga soo sheegay alo shirka badnaa oo hadday aayad soo degto oo dagaal iyo jihaad lagu sheego waxaad arkaysaa kuwa qalbigooda nifaaqu ku yanduruuna ilayka nadara almaqshiyi calayhi min almowt qolihii baa ilahay ka soo hadlahayay faida cazama almru haddii jihaad shinkiisii uu gala iyo qitaal ama uu qabto wakhtigiisiina qabto ama uu dhaboobo falow sadaquu llah ilaahay hadday u rusheegi lahaayeen qalbi iyo qaalab qowl iyo camalba la kaana khayran lahu saasaa u wanaagsanaan lahayd shay weynoo iimaana ama taaco weyn ilahay wuxuu ka cabiraa marar badan la kaana khayran waa saxadee aday ku wanaagsanta walow aamana ahlulkitaabi la kaana khayran iimaankii baa laga hadlayaa ruuxa muminka inuu ilaahay u hogaansama had iyo goor u khayr badan marka waxaan socon mahayo weylaanoo geeri baaba iman naftan tii baxda weeye munaafiqiinay safka hore ama qasab baa laydinku geyn oo haddii dadka kama hadhi kartaan ama intaad tagtaan baad carari doonta ceeboobaysaa marka marba haddaydan ka maarmayn oo aysan ka fursayn oo laga maarmaan tahay inaad meesha tagtaan falow sadaquu llaha fi اlqowli wاlcamali wاlniyati oy nifaaqa ka tagaan lakaana khayran lahum ama aaadii buu sheeku yidhi axaadiia ku timid baabkan xadii aad fara badan weeye in yar buu sheekhu kaga soo gaabsanaya raxmat ullahi tacala caleyh faalawalu ka u horeeya can ibni mascuudin baa laga wariya cabdullah b cabdiraxmaan alhudali can nabi sal slam qaala nabigu wuxuu uhi ina sidqa riwaayada muslim iyo hayrkii calaykum bisidqi baa ka horraysay calaykum bisidqi fa ina sidqa saasay iskugu xidhnaayeen laakiin sheekhu waa iska soo gaabsaday bacduriyaad baana sidaa ku yimaad sheekhu keeno xata riwayat lbukhari iyo riwaya muslim way ku yimaadaan calaykum bisidqi runta ogaada ku dadaala runta ku dadaala faina asidqa runtu yahdii wuxuu ummaddu ku hanuuniyaa ila albiri ixsaanka wa hiya sidiqiya saadiq iyo saduuq iyo sidiiq baa kala jira saadiq iyo saduuq iyo sidiiq sidiiqa xoog badan waa lambar kow waatuu ku caanbaxay alimaam alkabiir abu bakr asidiiq radi allahu tacaala canhu asidiiqiya waa maxay waa saddexdaasoo wada shaqeey weedhaada iyo falkaada iyo uurkaada wada socdo weeye ilaahayna daacadooda subxaanahu wa tacaala fi siri waalcalaaniya hada huwa asidiiq ama saduuq waa maxay waa aladii yukiru اnudqa bisidqi ama saadiq waa asaadiqu fii nafsi waqad yakdib mararka qaarkood laakiin haddii sidiiq lagu yidhaahdo howlahaasoo dhan waa mamnuuc marka asidiiqiya darajada u sarraysa ah mararna haddee saadiq wuxuu noqdaa asalkiisina ku yimaadaao bimacnaa sidiq qur-aanka marar buu ku yimaadaa dhib ma laha faina sidqa runtu yahdii waxay ruuxa ku jiidaa yahdii ay yajuru bimacnaa wey hidaayaduna waa maxay waa addilaalatu الdilaalaة إlى الxaqi maca اlطfi aw biariiqin khafiin baa leedaha hidaayadu way noocyo badan tahay midda laga hadlaayo waa in shayga xaqaa lagu tuso si latifana lagu tuso dabacsan haddii si yar qallafsan tuso macaani badan bay ku noqonaysa bayaan bay noqotaa irshaad bay noqotaa hawlo badan bay noqotaa laakiin ama alhidaaya haddii la ilaaqo wa addilaalatu biariiqin khafiyin lilxaqi aw maca lutfin ila alxaqi aw lilxaqi waa in shaygii si tartiiba aad ku sheegto si latiifa ruuxi aad ku fahansisa xaqa ahaa ama albayaan khushuunu wadan kara albiru marku waa maxay hadde waa samaha iyo wanaagga oo islaamku asal u yahay iimaankeennu waina albira samuhuna iyo ilaahw la aeecu la caabudanaya haddii ila aljanna jannuu kuu geeya oo kugu hanuunshaa waina arajula ruuxa bini aadamkaa layastuqu runtuu ku dadaalaya fii riwaaya wayataxara sidqa inuu run sheeguu ku dadaalaya xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi ilaa agtiisa sidiiqan runbadne ruux run badan oo amalkiisi iyo urkiisi iyo afkiisa ay wada socdaa wina alkadiba nafsa shay riwaayada muslim iyo hayrkii waiyaakum walkadiba waa ka horaysa intaan waiyaakum walkadiba muslimiinee beenta iska ilaaliya faina alkadiba beentu yahdii wuxuu dadka u geeyaa ila alfujuur jamaaca min asalaf bale ma huwa alfujuur waxay dhahen waa usu shari usu shari alus waa alasl asaaska shayga uska la yidhaahdaa ee laga unkado dhagaxa dhulka la dhigo fujuur waa maxay waa ilaahay طaaciisu laga baxo weeye maca tamarudin wa cutuwin ilahay طaacadiisu laga furto hebel waa faajir waa xadhka goys ka inagu dhahno ee wax qabanaya uusan jirin nin baaba asagoo haddana shar badan wuxuun xeeriya ka ardaal akhyaareed baa la yidhaha ardaal akhyaareed kan waa mid xadhkii ilaah dhanba gooyey yahdi wuxuu ruuxa u jiidaa oo uu u geeyaa ila alfujuuri xadhkaha rabbi in la gooyo oo diinka laga tago waina alfujuura fujuur iyo xadgudubna yahdii ila annaar naartu ruuxa u geynaya waina alrajula ruuxa aadamaha layakdibu wayataxara alkadiba fii riwaaya wuu been sheegi xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi kadaaban been badane ilaa la qoro xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya wuu iska cadee macnihiisiyo nabigu wuxuu ina farayaa inaan runta ku dadaalo maxaa yee runta waxaa laga faa'iidaa wada toosan iyo ayatiin iyo aakharo wanaagsan beenta iska ilaaliya waxaa laga faa'iidaa dhaqan xun oo adduunka iyo calaamada kugu dhaca iyo dafeeto ku gaadha iyo catir ku marta oo magaxxumaa iyo ciqaab aakhara laga faa'iidaa wuxuu nabigu inoo tilmaamaya beenta iyo runtuba caadaa laga dhigta waa shay ku yimaada dhaxal iyo ku noqnoqosho haddaad ku dadaasho inaad run sheego oo mar walbaad hadlayso ama aad daqmayso aad tiraada ilaahay run u sheeg oo aadama run u sheeg oo rabbi ka baq runta waaga damba dhaqan iyo caaday kuu noqon sajiyay noqonaysaa waxaad mooddo in lagugu abuurood ku dhalatay isu beddelaysaa haddii laakiin aad beenta ku aqdaamato waaga damba dhaqan bay kuu noqon xataa dareemi maysa inaad been sheegayso wax culaysoy kugu haysa ma jiro mar walba runta ku dadaasho waaga dambe waxay ku noqonaysaa dhaqan bay kuu noqon noloshaada ka mid ah oo carabka adi baabaan ku leexanaynin marka dambe wax been la yidhaahdo maba xamilayaba naftaaba kaa diidi lanno ma isan baranin naftu waa wix la baro marka nabigu wuxuu idin leeyahay runta ku dadaalo nafta bara ilaa ay idiin noqoto dhaqan beenta iska ilaaliya ilaa iska ilaalinteedu ay idin noqoto dhaqan marka hawshu waa hawl khatara wey maaay nin walboo saadiqoon run sheegana kuma khasaaro runtiisa xataa marka aad maanta haddaad run sheegto xakowdaa lagaa goynaya ama meeshii kuugu dambaysa ilah ku badbaadinaya runta waa lagu badbaadaa sideeduba waa shay gobannimoa waa asaaskii diineed marar haddee ay beenta in la sheego xugum sharciga noqon doonto waa jira alaadar sheekhaaba keeni doona markuu ka hadla inuu ka hadli doonaa laakiin runtu hadiyo goor hadaad ilaahay dirti oola timaado oo dhaqan ka dhigto tii ku badbaadisa weeye ninkii la odhan jiray khiraash alashjaci nin aad u geesi badan ka qaybgalay buu ahaa tolkiisa reer ashjacana waxay dhaheen waa asdaqu rajulin fiina asdaqu rajulin fiina ninka noogu run badan way yidhaahdeen runtiisii iyo su ugu dadaalayaa adduunkii dhanba gashay xilliguu xajaaj muslimiinta ragaysanaya adduunka uu kharibayey ee reer beni marwan uu u ahaa wasiirkii gaashaandhigga ayuu laba wiilow dhalay wadaadkan rabci ibnu khiraasha ayuu u diray jihaad inay baxaan bacsi buu ku daray ciidankuu magacaabe uu diray ninkii ka soo noqday khilaafana wuu dili jiray xajaaj dhaqankaasuu lahaa meel hadduu kuu diro ood hawshii khilaafto dhiiggaadu bannaysanaya laba wiiloo odayganu dhalay buu ku daray ciidanku yidhi ciidankaa baxaya meheble u duulaya raaca way raaceen wax markay soo socdeen bay dheen iska soo noqdeenoo guriga aabood ku soo laabteen duqii ribciyi la soo fadhiisteen mid khayr beela ah oon dowladdaa daba ordahayay baa ku jaaday oo ku tiray wadaadku wuxuu idhi xajaajow waxaa la ii sheegay labada weliee ribciyi uu dhalay eed ciidanka hebelaa ku dartay inay soo gurya noqdeenoo amarkaadi khilaafeen oy ku caasiyeen odayga aabbahooda waxaa la waa ninka carab u run badane bal maantaan ogaan doonnaa inuu iska raraadiyey iyo inuu run sheegee u yeedho imtixaan buu oo wejii hawsha ayada ah buu diray inkaar qaba odaygii ribci ibnu xiraashaa la keenay xajaaj oo seefta iska warran buui odayahow seed tahay sooma fiicnid salamu alaiku xataa muuse wuu xanaaqsan labada wiil dhashe ka warran ka warran way fiican yihiin gurigaana kaga soo tago way nabad qabaan ee gurigaana kaga soo tegay wallahu lmustacaan buu dabadhigay way caafimaad qabaan gurigaan kaga soo tegay wallahu lmustacaan xajaaj waa naxay marka odayga da'diisa waa nin waayele sagaashan markaa jira iyo labadii uu dhalay ee ku curtaybu wuxuu leeyahay gurigaan kaga soo tegay wuxuuna og yahay xajaaj inuu gowracayo laakiin muxuu diidan yahay intuu noolaa inuu been sheego wallahu lmustacaanna waa yidhi xajaaj uskunahay wuxuu yidhi raallahu waa ku soo lugaynay hadiyuu siiyey ritina wuu siiyey farasna wuu siiyey baqalna wuu siiyey ordayga gurigiis ku wiilashan waan cafiyey buui hoyooda cambulaha u kariyeen way fasaxan idan saadiqu ninka sidiiqa ilaahay baa badbaadinaya runtu way ku badbaadini adoo moodaya in beentu ay ku tari runta ha ka carari ilahay baa kugu badbaadin laakiin waa in la helaha dee qalbi wanaagsan waa in la helo wiilkii qayrkii iska celi la yidhi muxuu yidhi aabba wadnaa diiday buuri war wiilka iska celi baa la yidhi uu kula egyahay kaama feedho weyn isku fac baa tiin halkanaa diidday bu inaan iska celiyo aad fahanteen baan u malay baashu iimaan bay u baahantahay kalsooni rabbi subxaana wa tacaala yaqiin bay u baahantahay الثاني xadiidka labaad can abi muxamed alxasan bn caliy bn abi aalib qisadaasoo dheer ay waxaa ku sheegay kitaabkiisa ibn xibbaan bisanadiha ku sheegay fii rawdat اlcuqala kitabka la rawdat اlcuqala buu ku sheegay dahaba iyadoo yar buu ku sheegay tarjamada wadaadku ku sheega siyarka laakiin iyadoo faahfaahsan oo ka dheer miduu dahabi sheegay waxaa keenay alimaam abu xaatim albusti maxamed bn xibbaan fii kitaabihi rawdat اlcuqala ha laga akhriyo can abi muxamed alxasan bn cali bn abi aalibin qaala wuxuu ihi saxaabiga xafidtu min rasuuli illah rasuulka ilahi waxaan ka qabtay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka faina sidqa طuma'niinatun wاlkadiba riibatun isagoo yar buu nabiga intaa ka qabtay xasan ibn cali waad garanaysaa dac ka tag maa yariibuka wixii ku shiki geliya yariibuka iyada in la kordhabaa wanaagsan uu sheekhuuna ka hadli doonaa intuu laga keena min ficilka raaba yariibu haddii iyada la godona waa rubaaci oo min araaba yuriibu bay markaa noqonaysa dac maa yariibuka wixii ku shiki geliye eed ka shikada ma xalaalbaa ma xaraambaa iskaga fogow xaggeen aadaa nabi allow ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shiki gelinayn ood hubta xalaalnimadkiisa aad maxaa yeele fa ina sidqa runtoo la sheego tuma'niinatun waa xasillooni waa deganaansho waalkadiba beentoo la sheegana riibatun waa qoobgariir iyo shaki iyo walwal ama beenta kugu soo baxdaa amaa la ogaadaa markaad u yartahay ama a harloo cadaababa ku soo geli qalbigaadu ma degano maxabadaaa ku gelinaya cid cadaabka ah gaas iyo dhiikar iyo sankorbaba loo dhammaanhayaaye adugu ha isku kicini baasha intaad beenta shaqi ka dhigato aduu ha isdilin adaa isdilayee fa ina sidqa runtoo la sheego qowlan wa camalan waictiqaadan uma'niinatun ay uma'niinatu lqalbi wey qalbigaa ku degaya idan ninka runta sheega wuu dhiiran yahay waa taqaan kalsooni baad ku hadli waxa markaad hubto laakiin markaad been sheegayso mushkilo wey xataa ninkaad u warramayso toosa ma fiirin kartid waad foorarsan farahaad isdabadhigi waad melmeli xaggaad fiirin waad xoqon waxaana wara maxaa kugu wata isma hubtid kalsooni kuma hadlaysid adaa aafaysan ilahay dheen carabtu kaada almuriibu an yaquula khuduunii ninka dhagarta qaba wuxuu sigaya inuu yidhahdo waray qabta waa i kare asagaa isfashilahaya asagaa issheegahaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka faina sidqa طuma'niinatun wاlkadiba rawaahu tirmidi baa xadiidka wariye waqala wuxu uhi xadiiثun xasanu صaxiix ibn khusayma asaguna soo saaro ku saxiix yeela fi saxiixi wakadalik ibn xibaan fi saxiix alxaakim fi lmusadaq cala asaxiixayn nasaa'ina waa wariya waa xadiid aad u qiimo badan weeye waxayna culimmadu sheegaan waa aslun fi lwarac alwarca buu u yahay xadiidkan asaas iyo qaacido maxaa yeele waxaa lagu yidhi wixii aad ka shikay iskaga fogow waxaad hubto inuusan shiki lahayn oon xaaraan ahayn oon shubha ku jirin aad maxaa lagugu sameeyaa leanno ashyaadu waa laba qaybood marka laga hadlahayo labada daraf iyo dhaxtaal wey waa laba dhinac iyo dhaxtaal shay aad hubto inuu xalaal yahay aayaddiisii iyo xadiidkiisii baad garanaysaa iyo ijmaaci iyo qiyaaskii ama caamay baa tahay kaabka abbaa culummaad ku kursanta kuu futwoonhayeen kalsooni baad ku qabtaa waxaad hubto weeye waad ku hagaagaysaa shayna waad hubtaa inuu xaaraan yahay waad ka fogaano waad ka dheeraanaysaa sidoo kale midna shaki baa kaa galay nabigu muxuu ku yidhi marka iyada ka fogow iskaga fogow soomaali way taqaanaa saxra qori dheer baahe la yskaga tiraa qori iyo qiiqii waa laysla tuuraa xalaal iftiin baa la qashaa waad baahan tahay bakhti looma cuno haddaad dhiman dherarka waa layska duwaa mahmaahihii gobannimada dadnimada ahalnimada qayb gunnimana way oo umalayn in yuhuud ka soo qaateen iyo nasaara ka soo qaateenna way maslaxada maqari'i baa loogu ka warrama maslaxada he maqari'i baa loogu midda gobonida hata dumarku way yaqaanaan soddon guursato iyo secku noolata teebaa fiican bay idhahdeen soddon guursato iyo iyo secku noolaata teebaa fiican bay dhaheen soddon guursataa fiican waa gobonnimo raganimo wey way og yihiin waagay dunbay soomaalidu lahayn waagi hor hadda lakin waxaad noqoteen bayzani baad wad noqoteen kulligiin allaha sakhiro ilaa man raxmi rabbuhu idan xadiidku waa qaacida fi اlwaraci iyo wاtawaqi can الshubahaat waاjtinaab الshubahaat buu asal xadidku nucaan bashir arbiciinkaad ku martee oo kale wey xadiidku qaybtan marka nabigu u yidhi alayh الsalaaة wasalam faina sidqa طuma'niinatun sida sawaabka ay culimmadu ujeedaan nabigu wuxuu iskaga khabray laakiin wuxuu ka wadaa waa calaama aطuma'niina calaamatu sidqi ah xadiid kalena cadday riwaad kalena tilmaamay xasiloonida aad qalbigoodu xasilayo waa calaama iyo amaare iyo astaan ku tusaya inaad run sheegayso aطuma'niinatu waa calaamatu الsidqi wاlriibatuna waa calaamatu alkadib alkadib dareenka kaa muuqanaya kalsooni darrada wuxuu tusayaa inaad inaad been sheegayso qowluhu calayhi salaau wasalaam uu yihi yariibuka huwa bifatxi اlyaai waa min raabo marka laga keeno ficilka ulaai laga dhigo ayib wadammiha in la godona waa bannaan tahay oo dac maa yuriibuka la yidhahda min araaba laga keeno wاlfatxu afsaxu fi اlcarabiya ficilkan asaga in la fadxiyana afsaxa oo yariibuka la yidhaahdo mudaariciisa wamacnaahu waa maxay xadiidka macnihiisu nabigu wuxuu ka wadaa utruk ka tag maa tashuku fii xillihi waxaad ka shikido inuu xalaal yahay iskaga fogow wacdil u leexo oo u baydh ilaa maa laa tashuku fiih waxaadan ka shakiyin ku baydh oo la imow idan sidaas weeye الثالث xadiidka saddexaad can abi sufyaan sakr bn xarb ibn umaya radi allahu tacaala canhu fii xadiiihi الطawiil xadiidkii dheeraa wuxuu ku yidhi oo fii qisati hiraqle ku saabsanaa xadiidkii dheeraa waad garanaysaa haddee xilligii nabi maxamed calayh الsalaaة wasalaam iyo gaalada quraysheed ay sulxiga wadagay xudaybiya wakiica quraysh marna shaam bay u safri jireenoo ay ka soo masagaysan jireen marna halkaas iyo yaman bay ka soo shaharsan jireen shaam bay aadeen iyagoo shaam aaday oo tagay quraysh ay tagtay iyo dhambaaluu nabigu qoro oo saxaabi u dhiibay baa ku kulmay shaam dimishqo magaalada hadda la yidhaahdo ogaade magaca maysan layn bay ku kulmeen meel u dhow kadibna waxay ku ballameen inay iskugu yimaadaan baytulmaqdis xadiidka waad garanaysaa heriqlo marka dhambaalkii suubanaha haya iyo nimankan duqaydii carbeedee weliba nabiga habeen xigay ee reer ayaa meesha ku kulmay wuxuu dhaha laygu yeedho kulligood tilmaamihii ambiyadu soo akhriyey in nabiga soo bixi doono waxo dhan nin aqoonlu ahaa oo culummo ahlkitaab yaqaana heriqlo marka asaga kursigiisuunbaa xaday xogta nabigana waa hayay dhambaalkana waa soo tilmaamihii nabiga waa hayay dhambaalkana waa soo gaadhay farriintii islaam baa le waad nabadgelaysaa wailaa fa innama calayka imu alariisiyiin waa loo hanjabay runtaa loo sheegay ilan wax la socdo weeye marka wuxuu damcay inuu u kuurgalo suubanaho uu ogaado bal tilmaamuhu kitaabka ku hayay iyo towraad ku hayay iyo suxuftii ree ahlukitaab iyo nabigu inay isdaboolaan iswaafaqaan buu raadinaya waa kii dhaadheer weydiiye horeqle ee yidhi cafan abu sufyaan ku yidhi intiina yaa idinku xiga buu i habeen ahaan nasab ahaan nabiga muxamed yaa idinku xiga ninkan ka soo baxay maka yaa idinku xiga ee haddana madiina jooga istir waaa le ninkan habeen noogu xiga lawa runtii isagaa u xiga ragga kale way qurayshta koray ahaayeen hore uu soo fadhiis halkanoo kale u fadhiisiyey idinkuna xaggaa fadhiista buuhi su-aalaan weydiinayaay hadduu been ii sheego waa beentii dhaha buuhi intiina kale ninkii boqor u been sheegana maxaad ka sugaysaan kurkiisii maxaa iswaayay garbihiisa garbihiisii kurkiisaa iswaayay abu sufyaan su'aalo badan baa la weydiiye waxaa la yidhi ka warraba ninkan dhaleeshadiisa iyo abtirkiisa ma taqaanaan buu ku yidhi wuxuu hi waa duu nasabin fiina nimaan naqaano ina cabdullaahi bn cabdimualiboo la yaqaano weeye aabbayaashii awyaashii wax boqornimo ahaan jiray ma jiraan maya aabbihiina boqor ma awogiina boqor ma ahayn niman carbeedoo isyaqaano ilmadayr oon balabaadnimo iyo xoogow malaqnimo mooyeen boqorrawlaha shuqulkuma leeyin wuxuu yidhi hortii wax nabi sheegtay ma jira carab oo rasuul ba an yidhahdo maxamed hortii mayuu yidhi dadku ma rumeeyanoo ma raacaan waa la rumeeyo waa la waa lagu yaacay yaa rumeeya ma qolihii madaxweyneyntii wax ismoodaya baa rumeey mise ducafadii haweenkii iyo carruurtii iyo dadkii la gumaysanayay iyo iyo danyartii baa raacda wuxuu danyartaa raacda wuxuu idhi sidaasba ambiyada dadka raaca waa dad danyartaa wey sababku muxuu yahay qur-aanka caddeeyeen way tilmaantay ninkan odayga ama ugaaska ama xoogow magaca haysa waxbuu ilaashanayaa ama kursi kaa hallaabaa amaad xoogow biilka weydaa ugaasnimadii magacii reerkaad ku lahayd reehbel ugaas ama ay ku dhahaan xaajadii howlo badan baa ku xanimanoo waxbaa ku go'an asagoo odaygaan laakiin dadkan soo ducafada ee ah shayga inay fahmaan inuu xaq yahay fahmaan basaa ku filan waxay ilaashanayaan ma jiro jannada nageeyay leeyihiin kursi iyo xasad iyo boqortooye iyo magac iyo waxay ay dhowrhayaan ma jiro saa darteed way ku mama'an baa la nin weyn ma wada islaamo ma maqashin warkaas nin weyn ma wada islaamo tusaalekan wiil yaro hadda dhallinyaro shan iyo toban jir intii tawxiidka loo akhriyo wax la fahansiiyo diinta la qabsado saliifu quxuu noqonayaa oday xeer beegto ku soo dhaqmi jiray oo siddeetan jira haddii diinka loo akhriyo ilaa man raxima rabbuhu maa wuxuun ruujimaa ku hadhaaya baaqi baa jira birtu hadday daxalaysato oo la damco la sifeeyo maxaa ku hadhaaya wuxuun baa ku hadhi fangor baa ku hadhi dafeedtaa ku hadhi meelgodan laga waayay iyo meel ay caradu cunta laga waayi maayo marka waxay dhaheen nin weyn oo odaya ma oda islaam xun baa ku hadhaaya baqaayaad baqaayaad xataa kuwa ahlulbidaca ka soo baxay waagi dambe salafiyada ama atariyada noqda baqaayaad baa ku hadha waxaad ku soo dhaqmi jirtay boqol sano ama labaatan sano ama soddon sano inuu fii caashiitan wadduxaa kaaga hadho waa waxaa weeye waa khaariqa min khawaariq alcaadaad weeye aduu su-aalihii dheeraa uu weydiiyey xadiidka ku saabsan aw intaa baan ka raba inaad fahantaan xadiiku haddii la sharco uu dheeranaya qaala wuxuu idhi famaada ya'murukum markuu tilmaamihiisi dhammaystay buu ihi muxuu faraa nabi maxamed yacni annabiya suubanuhu u jeedaa yacni annabiyu baa ii qoran aniga laakiin annabiya ka fiicnaan lahay dhib male abu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan ii yaquulu wuxuuna yidhaahdaa ucbud ullaha waxdahu ilaahay keligii caabuda laa tushrikuu bihi shayan waa tawkiidun lifaqrati waxdahu waxdahu baa lagu dhuujinayaa ucbudullah waxdahu baa kugu filan ilaahay keligii caabuda macnaheeda waxaa ku hoosta kaga nicmaysan walaa tushrikuu bihi shayan baa hoosta kaga jirta laakiin intaa lagagama hadhin ucbudullaha waxdahu ilahay keligii caabuda isu dhiiba laa tushrikuu bihi shayan ilaahay axadna ha la wadaajina cibaadada ikhlaaska sidqiga camal walbood la imanaysaan ilaahay aadama iyo makhluuqaad yaan la wadaajinin watrukuu ka taguuna yidhaahdaa maa yaquulu aabbaa'ukum aabbayaalkiin iyo awyaashiin waxay sheegayaan ka kana taga waya'muruna wuxuu nafaraa bisalaati salaaduu nafaraa inaan tukanno wasidqi runtana waa nafara wahada baytulqasiid wa maxalu shaahid laakiin riwaayaadka badankood waxaa ku yimaada waya'muruna biاsalaati wاsadaqati meesha wasidqiga ah min xayu lmacnana wsadaqa yaa u dhow maxaa yeele qur-aanka waxaa lagu yaqaana haddii kor isku laro salaad iyo sadaqe iyo zako sadaqana zaka looga jeedaa taasaa caanku ah taasaa caanku ah midda kale oo keenaysa in la yidhaahdo meesha waxaa munaasab ku ah marka laga soo tago ladhiduu rabbi isku ladhay iyo rasuulkiisu sadaqada iyo zakada cafan salaada iyo zakada waxaa kaloo meesha jirta kufaaru quraysh iyo carab fi اljaahiliyati wاlislaam kaanuu yastaqbixuuna alkadiba wayaxuuuna cala اsidqi shay marka nabigu markuu fii macridi dacwatihi markuu usuushii bandhigayo oo dadkii diinta u bandhigayo uu bandhiga asidq ma noqdeen lanna sidqigu waa min makaarim alakhlaaq cindahu ninkay been ku arkaanna waaba dhiman jiray asaga abu sufyan ba xadidka wuxuu leeyahay haddaanan ka baqaynin inay qolyaha iga daba fadhiya ibeeniyaan xooguu baan meesha ku qarin lahaa buuri markuu hiriqle waraysanayey xooguu nabiga aan been kaga sheegayo oo wuxuusa ahayn aan ku nabayo ayaan yara taaban lama boqorku u sheegi laha lakin waxaan ka baqay kuwa iga dambeeya inay ibeeniyaan qurayshii carabna ay maqasho abu sufyaan baa maalin been sheegay maalin been sheegay u fiirsa idan waxaa min xayu almacna wاlmunaasab wasiyaaq waya'muruna biالsalaati wasadaqa ku fiican laakiin wayna timi riwaaya cinda albukhaari baa timid oo jamcisay waya'muruna biالsalaati wاlsidqi wاsadaqati marka lafdigu waa sugan yahay lafdigu waa sugan yahay laakiin munaqin iyo qaadi ciyaad iyo sirajuun albulqin oo shekhulislam u yaqaana xaafid bn xajar uu yidhaahdo kulli waxay leeyihiin waa riwaaya bilmacna waana khata min alraawi asalna waxay ahayd wayamuruna biالsalaati wاsadaqa labadaa ma ahadeed idin tilmaama inay cuskadaan laakiin ma bannaano tawhiimu الhiqaati cala الdanni wاlاxtimaal ruwaad jibaala xadiidka wariya oo sidqina sheegay sadaqana sheegay marna sidqiga ku gaabsada marna israaciya marka in la yidhahdo way gafeen daliil cad bay u baahan tahay macnaha kale ku jira muhiimka jiddan waxaa weeye u fiirso abu sufyaan isagoo jaahili ah oo kaafir markaa mushrig ah iyo wuxuu kala qaadayaa aslu اddiin iyo sharaa'ic اlislam buu kala qaadayaa xadiidku waa daqiiq jiddan waa nin carbeed oo saliiqi ah oo luqada yaqaan yaqaana wuxuu cabirayo wuxuu ka cabiray sharaaicii wuxuu ka cab wayamuruna yamuruna bالsalaaةi wالsadaqati wاlcafaafi wالsilati halkaasu u waday horana muxuu yaquul ucbud اllah waa asl اdiin ucbud اllaha wuxuu yidhahdaa ucbud اllaha wuxuu kaloo kuu sheegay masale usuuliyo la yidhaahdo amarku siiqa ma leeyahay u khaas ah ashaacira may dhaheen waqad akhطabu hawlo ka waayin bay ku jiraane u fiirso gaalkii muxuu yidhi famaadaa nabigu muxuu idin faraa siiqatu keenay oo ifcalu keenay ucbud اllaha idan lilamri siiqatun bula leeqana macruuf xata fi اljaahiliya wa fi اlislaam oo ifcalay wixii la halmaala ah ucbud اllaha waxdahu laa shariika lah watrukuu maa yaquulu aabbaa'ukum ka taga aabbayaashin waxay sheegayaan aabbaa'ukum maxaa loo sheegay waxaa loo sheegay hadhihin aabbahay awogii baa waxaan daba taagnaan jiray haddaan khilaafana cadalla khilaaf cala allay leedahay tolka iyo kabaha dhexdaa lagaga jiraa sheeke berlayda shaydaan idiin qurxi iska ilaaliya wey aabbaha tananko waa lagu khilaafaya waa aslu diineed waa lagaga tegaya aabbaha saasaa loo magacdhabayaa shareecadu maaha inay waalidka fudaysanaysa waalidku hadduu mushrik yahay tan wax lagama dhegaysto wey watrukuu maa yaquulu aabbaa'ukum min alkufri washirki ka fogaada wayamurun wuxuuna faraa bisalaati in la tukado wasidqi runta la sheego waalcafaafi cani ilmaxaaribi wazina wاlcafaaf dhowrsanaan laga dhowrsado zinada iyo fawaaxishta laga dhowrsado wasilati raximka iyo qaraabada la xidhiidhiyo abu sufyaan wuxuu inoo kala saaray asl diin iyo sharaac اlislaam midna waa yaamuruna buu ka faray lanna waa sharaacdii midna sharaacdaan shayga lagu duldhisi lahay asal diiniyad weeye cibaadat ullahi waxdahu laa shariika lah wey idan labadii qodobay ahayd iimaanku wuxuu ka kooban yahay ibaat iyo nafyina meeshay ku jiraan ucbud اllaha watrukuu ma yaquulu aabaa'ukum ucbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayan idan faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllahi oo kale wey laa ilaaha ila اllah oo kale weeye nafyi ibaat nafs shay maxalusheekhu karawaam waa asidqi in runta lagu dadaalo alraabic xadiidka afraad can abi haabit waqiila abi saciidna waa le kunyadiisa waqiila abilweliidna waa lagu naanaysaa xagga kunyada sahl ibni xunayf alansaari wahuwa badriyun waa ree badar mashaahidda ka dambayso o dhan uu ka qaybgalo nin aad u jihaado qiimo badan buu ahaa ana nabiya sal ly slam qaala nabigu wuxuu ihi man sa'ala allaha tacala ilahay ruuxuu weydiista ashahaadata inuu shiido jidka ilaahay lagu dilo bisidqin si dhab ah oon beenbeen ahayn ballaqahu alla shahiid ajirkiibaa la siiyaa waa in maataaba ku dhinto calaa firaashi gogashiisa dudra ku dhintee man sa'ala allaha tacaala alshahaada bisidqin bisidqin waa maxay waa ninkii ilaahay weydiis ilaahayou jidkaada iigu dilboodho ilaahw shahaada isii oo ilaahw meelaha lagu shahiiday qiimaha badan allow igee allow ii sahal dhab ka tahay shahaadadana wuu rabaa jidka in lagu dilana wuu doonayaa qalban waqalaman buu doonaya lakiin tabar buu u leeyahay ninkaasoo xataa hadday ti lacawa ku timaado ajru shahiid baa la siinaya diidan oo ka baqaaya in ilaahay jidkiisa lagugu dilo ka baqaya haddaad iska taagto ilaahayow waad aragtaa meeshan lagama tegi kare shahiidna iga dhig ma soconays ma soconays hawsha wadaadka caali qarni o kale ma soconays iska hmm. wuxuu leeyahay la socda anugu halkaas ka joogaan sacuuda dhexdiisa shahiid ku ahay la socda waana qoslahayaa hawsha hawl ina bisidqin baa lagu qayday hawsha bisidq ilaahay waa inuu uurkaada og yahay callaamu اlghuyuub waa inuu ka warqabo uurkaada waxa ku jira ayib wuxuu ihi axadu salaf baa la weydiiyey nuurka iyo khayrka xeesh wuxuu ihi ida طalaca alkhabiiru ida طalaca alatiifu alkhabiiru cala الضamiir fawajada fi الضamiiri nuuran jacala fiihi siraaja waqamara muniira buuri ilahay hadduu qalbigaada intuu eego uu ku arko nuur iyo khayr adduunka dhan buu ku ifanayaa laakiin inaad afkana been iga sheegto gacmahana aad taagto xaggana aad tiraad maya anugu hawlaha meelahan iska feedhoon iska shaacabaan rabaa lagaa dhegayslafdu waxaa caddeeyey marka riwaayadii xaakim baa fasirtay man sa'ala allaha alqatla fii sabiil illah man sa'ala allaha tacaala ashahaada bisidqin ballaqahu manaazil ashuhada waxaa kuu fasira riwaayadii nafs alxadiid uu leeyahay xaakim wariyo man sa'ala allaha alqatla fi sabiili الlah saadiqan uma maata acطaahu اllahu أjra shahiidin ninkii ilaahay weydiisa jidka ilahay in lagu dilo isagooy dhab ka tahay kadibna dhinto ka gaari waayo oo jaanis u waaya ama fursad iyo awoodba u waaya ajru shuhada baa la siinaya ballaqahu manaashil shuhada baa nabigu iyo xadiidka ku fasiraya waa maxay shahiid ajirkii baa lagu siinaya laakiin adigu shahiid ma tihid shuhadadu waxbay ku dheer laakiin ajirkoodi baa lagu siinaya ajirkii shahaadada base laga helaayay baa lagu siinaya laakiin karaamaadka iyo hawlihii kale way kula dheeraanayaan hadiyo goor marka camal ninkii qabta wax loo ballanqaado ninkii niyo ku gaadha aslul ajri baa la siiyaa shareecadeen haddii kale ninkii juhdiga bixiyey ee labaatan sano boodhka ku jiray ee dhibkaa gaadhay ee laf iyo ludba maal iyo xoog waxba la hadhinaya adoo furaashkaadii lixda mitir ah ku dhintay laydin simo xoogow waxaa weeye waad dareemaysa ku jira waad kartaan aslu ajri baa laga sameeyay ama takriimaadka iyo ikraamiyada kale laga sinaan maayo saasaa xadiiku wain maataaba ku dhinto calaa firaashi sheekhu muxuu maxay qabatay masaladii sidqiga ahayd meesha ku gaarhsiie fala oo la timid bisidqin ayaa wuxuu ku gaadhsiiyey ajra shuhada marka e, bisidqin taasuu sheekhu ka marka sidqigu waa lagu badbaada aakhiriya adduunba mustaqbal fiican buu yeeshaa xataa ubadka runta sheega kuwa kale mustaqbal fiican yihiin meel fiican bay ku dambayn doonaan qisa ariifay sheegaan culummadu fii baabi sidqi sayidina cumar xilligu khaliifka ahaa maalin maalmaha ka mida muslimiin oo remiyaba u socdaalay dhexda markuu sii marayey ayaa oon badan baa qabtay meel biyaana wuu garan waayey asaga ragga la socdayba meel fog bu waxay arkeen buul ku yaalla way ku leexdeen war biyana siiya islaana haweenay waayeelah oo gabadh ay la joogtay oogu tageen wuxuu yidhi addoontii ilaahay markuu salaamay kadib biyo ma haysaan wax biyaa ma haynay jiri xurbiya haddayda heli karin bal caanna siiya caanna ma haynay ti annagaa biyo weyne xaggeen caana ka keenayn gabadhi baa booday tir ilaahay ka cabsee sibraarkaas caanaa ku jira sibraarkaas caanaa biyo ma hayna laakiin sibraarkaa wuu baxaa baa tii ah maamada way yaxdo way fashilantoo sibraarka iyo ka soo shubsay dina cumar hani markuu cabbay wax yar joogay buu gabadhaan gabadhan yaa dhalay yay tahay nin reer bani aqiifaan u dhalay jir waan kaaga fadhiyaa war gabadha middaanaan u fadhiyaa wiiluu dhaloo caasim la jiray buu u doonay oo lagu meheriyey caasim ibnu cumar ibn khataab aad fahanteen baylata caasim ibnu cumar ibn khataab buu u doonay asigii baa guursaday waagi dambe gabarh bay dhashay oy u dhashay caasim hal gabarh bay u dhashay gabadhii waxaa guursaday cabdilcaiz ibn marwaan gabadhii caasim wuu dhalay ee gabadhii yarayd runlowda ahayd runsheegtada ahayd ay dhashay waxaa guursaday cabdilcaiz ibn marwaan cabdilcaiizna waxay u dhashay cumar bin abdilcaiz bay u dhashay alkhaliifat araashid khaliifat alkhaamis meeshuu cumar awowga oga yahay khaliifkan waa halkaas caasim baa u ah awow cumarna muxuu yahay awow labaad saa u fahma gabadhi barakaysnaydee reer bani haqiif ee runsheegta ayadee duqda fasishay ayaa gabadhay dhashay baa dhashay ninka la yidhahdo cumar ibn cabdilcasiis ibn marwan akhaliifat arraashid idan runtu waxay leedahay aayaatinii mustaqbal bay leedahay nin ismaaciil ibni cubayd la odhan jirayo faqiih shaami ahaa yo cabdimelig baa wuxuu ihi culummada nin u fiican oo afkana yaqaano carabiga yaqaano adiiba ah oo gabayaaah oo faqiiha ah oo caalima ah oo mufasir oo meel walba dhammaystiran ha lai keeno oo maxaad ka rabtaa carruurtaydaan isu goona inuu waxu baro oo mushaar fiicanna siiyo carruur dhowr iyo tobanah oo wiilal u badanoo meel ugu soo ururiyey waxbar buu idhi waagii berigu ku kallihi jiray callim abnaa'i sidqa kamaa tucallimhum alqur'an uu dhihi jiray callim abnaa'i asidqa kamaa tucallimuhum alqur'aan ilmaha waa in lagu ababiyo runta inuu sheego oo beenta uu ka caago haddii lagu arko lagu dilo la jilciyo su u noqoni mar dambe markuu runta sheego xoogow la siiyo tashyiic abaalgudu loo dhiibo maalinkuu been la ciqaabo la ganaaxo qaadada iyo quraacda loo diido la fiijiyo waxba aan loo soo gadin waa in la dareensan runta qiimahay leedahay carruurta la aabiyo haddii kale waxaa weeye baashu shaqay noqonaysaa beenta ah الhاmس xadiidka شhanaad can abi hurata radi allahu tacaalى canhu qaala wuxuu yihi qala rasul sl slam hazaa nabiyu min alambiya nabi ambiyada ilahay ka mida duulay hazaa nabiyu nabi baa duulay min alambiyaai ka mida salawaatullahi wasalaamu calayh ilaahay naxariisii nabadba ha siiye faqaala liqowmi turki nabigaasi waxaa loo badan yahay inuu yahay yuushac ibni nuun calayhi salaatu wasalaam nabigaas weeye xaakim baa wariyey can kacbi axbaar inuu sidaa yahay laakiin xadiid kaba fiican oo saxiix calaa shardi albukhaari ah siday dahabi ibnu kaiir iyo xabn xajarba sheegeen yaaba ku yimid inuu asiga qudhigiisa yahay nabiyullaahi yuushac weeye nabiyullahi yuushac waa nabigii ka dambeeyey bacda wafaati muusa wa haaruun reer bani israa'iil markii la yidhi war dhulkan aad ku baabadeen ka baxaw masaroo shaam taga oo shaam qabsada oo galow ku jihaada shaam marka waxaa ka telinaya boqorro carbeed oo kancaaniyiin la yidhaahdo oo jabaabiroah oo camaaliqah ah, oo dadka ka waaweyn oo ka awood badan suuratu marka nimankaasoo gaalo ahaabaa le intaad ku duushaan dhulka ka qabsada oo gala baytulmaqdis taga oo shaam oo dhan la wareega warkay ku gacansay nebilaahi muusa iyo haaruun ku gacansiideen ee ku imtixaanay tih lagu sii daayey iska daba saakay meesha ka lahayaan galabkii meeshay saa ka dhaqaaqeen baarka taagan saas iskaga daba wareegayaan arbaiina sanata yatihuuna fi alard nebilaahi haaruun baa hor dhintay intii tiiha lagu jiray buu nabigu dhintay haaruun haddana muusa dhintay bacda sanatayni min min wafaati akhiihi haaruun calayhim asalaatu wassalaam markii nebiyulaahi haaruuna dhintay muusena dhintay oo zamnu tiih ay ku dhinteen ayuu yuushac qabtay xilkii iyo mas-uuliyaddii reer bani israa'iil asagaa shaam oo dhanba qabtay aad buu u dagaalamay boqol boqol boqor buu ka qabsadaa layidhaha shaam oo ku dilo carbeed oo kancaaniyiin iyo cashuuriyiin iskugu jira ninka shaam xoreeyey ee badno ee reebina istaa wax ka dhigay nebiyullaahi yuushac buu ahaa khazaa buu ahaa bal ka dhacday marka laga soo taga nabiyad iyo iyo risaalada laga soo tagaba nabigaas wey nacam waxbaan ka booday aa nabiyu nabi baa duulay min alambiyaai salawaatullah wahuwa yuushuc bn nuun calayhi salaat wasalaam faqaala liqowmi u fiirsa nabigaa tilmaantuu bixiyey dardaarankiisa u fiirso muhim jiddan wey faqaaltlki wuxuu ku yidhi laa yatbacnii yuu isa raacin rajulu nin mala ka hantiyey budca mra'atin haweenay xubinkeed hantiyey bimacnaa nin gabar u doonnan tahay oo lagu meheriyey oo la aqalgelin yuuisay raacin laa yatbacannii yuusan raacin rajulun malaka mulkiyey la siiyey qaatay lagu mehershay budca mar'atin haweenay xubinkeed waa kinaaya loo jeeda gabarh baa u doonan ama ku mehersan wahuwa yuriiddu isagoo doonaya an yabniya biha inuu la aqalgalo doonaya walammaa yabni biha weli aan la aqalgalin oon dhisanin nin gabarh qaatay xaggana weli aan dhisanin yuusan raacin buuli maxay ninkaasi ninkaa ciidanku jabiyaa ciidanku jabinaya waa nin maqan ninku mar hadduu xawilan yahay waxba kuu tari maayo saa darteed waxay nin nin cadho qaba nin cadhaysuna cadho qaba iyo nin gaashaysan midna xan lagama qarsaday dheheen ninka gaajaysan warkaad waddaba kuma socdaba xaggeed maanta zab ka jirtaa e mkaadama ku dari jireen hadduu xerow gaajaysan waxba lagama qarsado wuu maqan yahayba maanta zab ma jirtaa baciide iyo weedaweyde iyo mid qariiba ah xaggeed wax ku dhufata wadaadkaas hoostalow wuxuu ku dhihi jira kaale anshaha soo cabne dadka waa maqan yahayba hee buu ku leeyahay waad u warramaysaa waxba lagama qariya kaas ninka isnidaamiska qabana asagaa isku maqanba wuu xoqanayaa cadhada waa taqaanaa sooma baashaxeerta ku dhici jirta waxba lagama qarsada kuwaasoo kale waa nin xaweyn ninkan marka gabadha lagu meheriyey ee weli aan la aqalgelin markay baashu bilaabato xusdhii war meesha baad ku laqmataa hiblin ku sugaysa tima dheer baa ku sugaysay tima dheer baa meel ku fadhida wuu xoqonaya waa nin cawilan kaa marka ciidanku jabinaya markuu cararo nin baa mooday inuu run u cararay waa nin guryo noqon hayo dhan baa jabaya idan waxaa laga fahmayaa amalka aad ku wajahan tahay waa inaad asaga daacad u tahay keligii aad ka fikirayso waxa kugu duuban ee kugu soo noqnoqonayaee rabta inaad xaqiiqinuu asagaa yahay hadday layman badan ku soo galaan laymanka waxay khatar ku yihiin camalkii asaaska ahaa bay midka labaad walaa axadun yuusan raacin buri axad kale oo banaa dhistay buyuutan guryo dhistay lam yarfac aan kor u qaadin suquufaha guri soo kacshay weli aan jiinkadi saarin ama aan daboolin ama intuu dhulku qodo weli guriga aan shubin hadday laga soo tago howlahaas kenya waa aragtay ninka guri dhisaayo wuu waalanaya intaasuu malaayiin buu geli intaasu asaga dhan waa nin maqan weeye idan ninuu ragaad ku go'an yahay hawshaan ilama galhayo maxaa yeele nin waxaa la oo carbeed oo balaayo ka dhacday oo rag dadka ka awood badan kana geysan shaamna intaasoo boqolalan sane ka talinayay marka waxaa la rabaa nin daacadoo naftiisa ilaahay ka iibsada inuu meesha tago walaa axadun iusan raacin banaa dhistay buyuutan guryo lam yarfac uusan kor yeelin suquufa saanqaafkeedu aan daboolin baa laga wadaa jamcu saqfin midka saddexaad walaa axadun iusan raacin bui ishtaraa iibsaday hanaman ari soo gatay aw khaliifaatan ama geel riman hala riman soo gatay wahuwa yantadiru koranaya awlaaddaa dhasheeda iyo maqasheeda sugahaya ninuu geel u dhalhayo ama ai u dhalahay ama logu dhalayso hadu sugahay ama beer u goyso waa miaalba nabigu ka wadaa nima beer u goysa ugu daran beerbaa kuu go'aysa hawlaad qodaysabaa kuu dhammaystirma nin xaajo adduunyo intuu bilaabay shinsanaya dhammaystirkeedii raaci maayo way hawshu oon weli ilay xaajadaa kala samraan oo sambuurku ka soo dhaco oo sangaaluhu ka soo boodo hayaga fadhiyu nabigu ninka asaga dadku aafaynayaan fahaza waa duula nabigaas nabiylahi yuushac ibnu nuun fadanaa min alqaryati buu dhow alqaryatu waa bayt اlmaqdis riwaayadii axmed baa caddaysay ariixa ma aha niman baa ku fasiray taarikhiyiina inay ariixa tahay farqun bayna ariixa wa bayt اlmaqdis ariixa ma ahna bayt اlmaqdis way meeshu u dhowaaday oo ku dagaalamay uu furanay fahaza fadanaa min alqaryati buu ku dhowaaday salaata alcasri xilliga casrkii aw qariiban min dalika ama xilli casr ku dhow faqaala lishamsi qoraxdii baa dhacaysa qoraxdu hadday dhacdana dagaalka dhacqana waa la joojin jiray dhaawacaa la kala gurtaa waa la kala nastaa berri waagu haynoo baryaa la odhan jiray ama haddee si fiican buu u dagaalami markay qoraxdu kugu dhacdo fa qaala lii qoraxdu ku yidhi innaki ma'muuratun adigu waa lagu faray oo waad amran tahay amra taskhiirin amra takliif ma innaki adugu ma'muuratu min allahi xagga rabbi baa lagaa fay inaad socoto ood dhacdo ood soo baxdo hawlaad ku maqan tahay amarkanu waa amru taskhiir wa ana anuguna ma'muura amra takliif anuguna waan amran ahay ilaahay baa ifaray inaan halgamo oon gaaladan adduunka haysata aan meel saaro oon xoreeyo oon gobeeyo hadday sidaa tahay allow adaa faraya allahuma axbisha alayna allow naxni bur halkaa yasdaafi halkaa taagnaato intaan kala food qaaday nimankan ee gaalada ah fa waa la xabisay halkaasaa lagu xidhay xadiid abu hurayra waxaa ku yimid nabigoo yidhi oo xadiid saxiix ah axad bini aadan oo qorax socoto loo joojiyo oo nabi yuushac ka ayn ma jiraan axad bini aadanoo qoraxdii socotay loo istaajiyo oo nabiyulaahi yuushac ibnu nuun aan ka ahayn al israa'iili ma jiro axaadiista dhan nabi maxamed calayhi salaau wasalaam in qoraxasna loo joojiyo waa daciifo wey saddex xadiis baa soo aroora oo baabkaa ku saabsan kulli waa daciif barkeedna waa mawduucaad xadiidkaasaa sax ah qolyaha xadiidka kale quweeya waxay kaga jawaabaan oo dhahaan waxaa loo jeedaa axad nebi maxamed ka horreeyey oo qorax loo joojiyo loo istaajiyey ma ay jirto amaa bacdan bictna way dhici kartaa axaadiis bay daldalaan fara laakiin kulligeed manaakiir wey faxubisat qoraxdii baa la joojiyey xataa fatax allah calayh wاlhariib wshayu bishay yudkar xadiidkii asmaa bintu cumays maalin maalmaha ka mida nabi maxamed oo maka jooga alayh isalaat wasalaam iyo asagoo casirka tukaday oo daalan yuu dhabta sayidina cali ku seexday buu xadiidkaa tilmaamaya calina weli casirkii muusan tukan nabigana waa gamay nabiga inuu toosiyuu ka cabsaday suu nabigu ugu jiifay dhabtiisii buu nabigu wuxuu kacay mahribkii ee qoraxdu baalka dhigtay buu toosay cali e, maa tukatay maya maxaa u tukan weyday nabi allow salaadii waxaad ku kay qabtay in adiga kaa nixiyo ku toosiyo saa waxaan go'as inaan faraha kaa qaado nabi markiibu istaago ilaahayow addoonkaas nabigiisi karaameeye qadariyey qoraxdii ka tagtay soo celi qoraxdii loo soo bixiyey casar dheer baa la keenay cali baa weysaystay uu tukaday xadiikaa saasuu odhanaya kii raafidiga ibnu muahir alxilli lo odhan jiray minhaaj ulkaraama qoray ee u bixiyey minhaaj unajaasa u bixiyey shaikhuislam ibnu taymiya ayaa kitaabkiisa ku sheego oo yidhi waa min manaaqibi caliy oo difaacay oo yidhi wa xadiis saxiixa shaikhuislaam taymiya si cilmi ah oo daqiiqa ah oo bidhokooroo dhan uusan fahmi karin iyo masaargaab buu ooga hadlay xadiidka qaraa'in buuna keen inuu mawduuc iyo xadiidka dahabi baa ku raacay ibna kaiir baa ku raacay wa qabla ibnu ljawsi baa mawduuc yidhi wa qablahu axmed bn xambal wa laa asla lahu abulxasan calimadin wuxu uhi laa asla lahu kibaaru lmuxadiiin baa halkaa ku dhuftay cuqdad goonuu xaafin xajar ibnu taymiya u qabaa weligayn ku gaadan iska ogow xubaari wa xadika ku keenay xaafidka markaasuu yidhi abaraani baa wariyey xaakim baa kan ku sameeyey rijaaluhu iqaat waqad akhطa'a abulfar ibnu jawsi xayثu dakarahu fi اlmawduucaat wabnu taymiya fii raddihi cala الraafidiyi xayثu zacma annahu mawduuc laba wadaadoo xanaanbiluu sheegay ma aragtaa cuqdaduu qabo weeye oo cuqdaduu qabo iska ogow culammada muslimiintao dhan baa ugu horreeyey wadaaddahaas labadii sheekhu u yaqaana fan اlcilal wاlxadiiث oo axmed iyo ibn اlmadina waxay dhahan laa asla lahu li xaafidoo ka horeysa ibnu taymiya mawduuc bay ku xukumeen muxuu sheegaya labada wada ambali keligood muxuu sheegaya u fiirsadantuu le ashcari weeye masaa'ilka qaarkood xaafidku inkastoo uusan marna wax tafwiidiyo marna uu tabiidiyo waa muarib fii caqiidatihi wa manhajihi xuqdad gooninu ibnutemiya u qabaa kutubtiisa iska ilaaliya fitna badan bay xambaarsan tahay calaa jalaalatihi wa imaamatihi fii fannihi marka wuxuu geel loo heeso iyo goray u haystaa markii mawduuc hagaasa laga hadlo baasha yaan la xamimin fa xubisat qoraxdii baa loo xanibay xataa fataxa allahu calayhi ilaa uu rabbi u furay nabilaahi yuushac bayt اlmaqdis uu qabtay fajamaca alhanaa'ima haniimadii buu soo ururiyey nabigu fajaءat waxaa timid naarti tacni naar yacni naar dabba cirka ka iman jira gubahaya haniimada ayada lita'kulaha say u leeftay u baabiiso khaniimadii wixii gaal laga furtoo dhan ayaa la soo ururin ee xoolaha manquulka ah xoolaha manquulka lacagta dharka waxaasaa loo jeedaa ma aha xoolaha nool xoolaha nool lama gubi jirin dhulkana lama gubi jirin dadka la qabsaneen lama gubi jirin waa si wadaaduu sheegay dad nool ile sabaayad baa la qaban soo maaha ciidan baa gacanta lagu dhig haween baa la qaban dumar baa la qaban ayagoo ma la gubahayaa naartu intay sooteeda culleefaysa maxay galabsadeen carruurtii haweenku birmagaydaa la yidhaahdaa haweenku iyagu waxaa la dhihi kara waa gaalo gaalo waaweyn weeye waynuusa dagaalamaynin soo maha haween gaaladaynu ka hadlayna carruurta yararka maxaa lagu gelayaa xaafidna xajar xaafid rajab aad uga hadlay isagu wuxuu leeyahay masalada ah sida baxdigu keenaya ama riwaayadku ay tilmaamayaan haniimada laga hadlay waa almaal almanquul aan xayawaanka ahayn noolaha aan noolaha d lagu samayn jiray ma naqaano w lagu samayn jiray haddii badan iyo xoolo badan laga qabto naartu ma cunayni tolo maxaa la samay ummado kale laysin jira laga yaaba kollay mujaahidiinta on looma ogolayn maxaa yeelay waxaa la ilaalinaya ikhlaaskooda iyo sidqigooda ruuxu hadduu meeshan maanta ku dagaalan xoogu qanima ka heshid xoogu waxa dhaawacmaya ikhlaaskii sidqigii waa dadkii hore annaga ilahay baa noo noo sahli doona falam tacamha maysan cunin naarta way soo degtay way diidday inay taabato haniimadii ay gubto faqaala nabigu wuxuu idhi ina fiikum uluulan ina fiikum muslimiina waxaa idinku dhex jira mujaahidiinay huluulan khayaan alghuluul waxa asalkiis loo yaqaana asariqatu min almaqnam khiyaanada laga khaaimo xoolaha haniim wax laga khaa'imaa la yidhahdaa falyubaayicnii hayla ballama axdi hayla gal min kulli qabiilatin qoys walba oo ciidankii halgamayay ah rajulu nin hayalbal qoys walba ree hebel nin ha ka yimaado ree hebel nin ha ka yimaado ree hebel oday ha ka yimaado gacantay geliya falaziqad waxaa dhegtay yadu rajulin baa dhegtay biyadii biyadi rasuuli calayh isalaat wasalaam nabiyulahi yuushac gacantiisii iyo nin qoys matalayay baa isku dhegay gacmahoodii faqaala wuxuu nabilahi yuushac fiikum اlghuluul fiikum dhexdiinna u ahaaday alquluul khayaanada nimanka wax ka qaatay haniimada ee waxaday ay diidday dabku inuu gubo idinka haddaba hadday sidaa tahay ninkii loo ogaado hadda qabaalkii baa la kala saaray reebel inta kale waa reebel uu soo hadha maxaa hadhay in ninkii la soo qabto qudhigiisii waxaday faltubaayicna qabiilatuka qabiilada ha beexayla gasho nin walba ha ay salaama albeyc cala alislaam wاljihaadi fii sabiili اlah dhab nin walba gacantiis waa fakataa waa baxdaa waa baxdaa nin baa lagu dhegi doonaa falasiqad yadu rajulayni laba nin gacantood baa dhegtay aw alaaثa ama saddex biyadihi biyadi rasuuli calayhi الsalaaةu wasalaam saddex nin baa meeshu ku eedoobay ama labaa ku dhagarowday faqaala wuxuu ihi nabigii fiikum اlhulul khiyaanadu waa idinka maaha ummadda qoyska kaleo dhan waa idinka keena waxaad xadeen eed qaadeen fajaa'uu waxay la yimaadeen brasin madax bay keeneenoo milu ra'si baqaratin neef lo'a madaxiisoo kale ah oo min adahabi dahab weyna waxay la gaceen nimanku han weynaade neef lo'a dibi madaxii oo dahab ah bay fujisteen bay la yimaadeen fa wadacaa nabigii baa dhigay oo ku dhex daray xoolihii haniimada ahaba ku dhex daray fa jaءat الnaaru dabkii baa soo degay faakaladaa way leefto way gubtay falam taxila اlhanaa'imu nabigu wuxuu uhi umaysan bannaanin haniimadu liaxadin qabla annaga axad naga horeeyey uma axal allahu allow annaga noo banneeyey alhanaa'ima hanaaibtu rabbi noo balley lamma ra'aa rabbi markuu arkay dacfanaa tabardayada iyo wacajzanaa awoodyaraantaannada inaan tabar darannahay xaggana diyaru inaan halganno bu ilah nugu tabin nugu dhaqaalay waa dhaqaali min allahi subxaana wa tacaala ayib annagoon tabarbahaynin oo ummaduhu naga awood badnaayeen naga cimri badnaayeen naga xoog badnaayeen yaa waxaysan qaban karin bay ummadda muslimka qabataa nacfi baa ilaahay geliyey ha tabar daraadeed xayawaanka waad aragteen ku feedho weyn waxba qabaynin baa jira mid yaroo intan la ego musiibaha jiro wax qabad ah shinnidu waxay dhigtasumayda arag aboorku wuxuu sameeyo baashin yaree loo yaqaano isheeg xaarada waxay samaysumayda arag iyo kuwo buulka ay samaysanhayaan inay soo dhacaan mooyeen ayagu aan samaysan karin shimbiraha qaybo ka mida waa nacfiga dadka kaa nacfi badan lamaa ra'aa muha rabbigeen dacfanaa awood yaraantaanada iyo wacajnaa tabarta xumadaada faxallaha lana rabbi baa noo baneeyey idan waa maxay adiga waa karaami karaamaatuma almaxamadiya wey lakiin sheekh wuxuu ka rabaa xadiidkan xaggee sidqi kaga jira xadiidkan xaggee sidqi kaga jiraa saddexdii nin eed soo martayna hore wey saddexdii nin hore aan dhisanin ninkii guri dhisa weli aan dhammaystirin ninkii xoolo ay u dhalahayeenee shinkooda dhowrayay ninkaasi waxaa iskhilaafaya falkiisi iyo iyo qalbigiisa ilaa ma raxima rabbuhu daahirka wuxuu inoo muujinayaa inuu halgankan diyaar u yaho daacadii uu doonayo inuu ku shido uusan soo noqonin xaggana wuxuu leeyahay ilaahu maanta la badbaadoo aan nabad meesha aan kaga noqdo ilaahayow gabadh baa isugaysa hadda waad og tahay meeshaan ha qalbigiisi waxaa gelaya weeye dacfu sidqi baa gelaya idan ihtimaamkii ictinaaga shayga wada inaad daacad u asaga keligii aad aaddo ayaa la doonaya oo asagaad ku xagulaato oo waxyaabaha cawaa'iqda ama mucawiqaadka iyo waxa ku shilshaylinaya ama kumudalufin dhan ba ad ka ilaaliso alkhaliifawaat wuxu uri sheku bifat alkhaai almucjamati khada dhibicdaloola kordhabo wa kasri laan khalifaad la yidhaahdo waa khilfatin ama khilfa weeye waya naaqat lxaamil mararka qaarkoodna xataa iyo looda waa lagu ilaaqaa laakiin haaliban asal waxaa cinda ahli carabiya in lagu ilaaqa geela waa neefka geela eh ama markaasi ilmaha sida asaadis xadiidka lixaad can abi khaalid xakiim bni xisaam radi allahu tacaala canhu qaala rasul sl l slm albayicaan labada wax kala iibsaday mushtariya baayaca yaa laisku qabtay albayicaan ay ilbaayic wاlmushtari soo gate iyo iibsade iyo laga iibsade baayaca mushtari af soomaaliya ku sheega nimanyo gada iyo gata ah ay kala duwan gada iyo gataba iibiye iyo gata wey baashu nin iibiya baayicu waa iibiye mushtarina gata wey waa in loo kala duwo iibiye iibsada haddaad dhahdo waa baayicda ka wada noqonaya lafdu اlbeyc washiraac cinda alcarab way kala duwan yihiin waa af soomaaliya kala duwan keentaan oo iibiye iyo gate aad dhahdaan ama gade iyo iibsade aad dhahdaan oo kala duudaan labada eray kala duwan haddii kale meeshu waxay jugjug meeshaada joog albayicaani bilkhiyaari khiyaarun majlis bay leeyihin bilkhiyaar khiyaar bay ku sugan yihin waa maxay doorashay door baa kuu furan haddaan wax kala gadanno intaan meesha taagannahay anaguna waa ka noqon karaa adna noqon kartaa wey wax sababa yuusan jirin ceeb yaysan jirin lacagtii baan kuu shubay weligii maada dhaqaaqin neefkii baan anigu cataataha hayaa waxaan ku dhigo lacagtayda sii maxaa neefkaada qaado waba igu soo wareegtayba inaan ka noqda igu soo wareegtay iima diidi karti khiyaar baa ku siiyey intaan wada joogno wey albayicaani bilkhiyaani ay khiyaaru liqaalati walfasqi khiyaaru raddi khiyaaru rujuuci can safqa waxo dhan baa le khiyarumajlis baa loo yaqaanaa fiqiga laga hadlaa ama khiyaaru shardi asugu iska gooni khiyaaru cayb gooni wey goorma maa lam yatafaraa intaysan kala tegin biabdaan maa lam yatafaraa bilabdaan sida saxa waa sidaa ama bilawaal maya biwaa hadalkida waa siiqayo ijaaba baa socday intuu qowl ka dhammaanayo beecba ma dhicin ayb oo axaadiidkii ay ku rafaadeen xanafiyu ay ku rafaadeen ay dheheen doon wada saaran haddaan wax kala gadanno doontuna ay bil sii soconayso weli khiyaarka ma taagan ya yidhahdeen xanafiya weli ma ka noqon karaa haabaa la yidhi ilaa aad kala tegaysaan khiyaarku waa taagan yahay ijcal ara'ayta cinda daka alkawkab baa lagu yidhi wadaad <laughs> saaxiibura'yi ahaa ara'ayta aad sheegaysa bul allaha u tur la yidhi sidaas weeye sidaasay ku soconaysa idan muxuu ka rabaa intan dambe fain sadaqaa fi اthamani fain sadaqaa fi اthamani sicirka hadday iskaga run sheegaan oo aanu dhaho maalan shayga intaasu igu fadhiyaa sidqigu waa xagga qiimaha iyo beeca shayga weeye amanka iyo mumanka badeecada iyo lacagtaad ka run sheegaysa fain sadaqa fi اlhamani wاlmuhmani fain sadaqa fi اlmabiici wاlhamani waxaan kaaga iibsan lacag doolara oo intaa intaa oo sidaa oo cusub shilinkayaati sidaa sidaa oo ceeb lahay neef geelo sidaa sidaa intaa iigu fadhiya mare intaa iigu fadhida baabuur intaa iigu fadhiya fain sadaqa fi اamani wاlmuhmani xagga qiimaha laga hadlaya qiimaha ka run sheegaan ila qolyaa been sheegi soo maa wallaahi bilaahi talla ugu fadhiyaa kun shilin buu sheega igu fadhiyaa waan khasaare iibinayaa inaan isdhaafiyaan rabaa higis uusa igu noqon waxba kama helayo been buu wa bayana ay lcayba ceebtan ay caddeeyaan sadaqaa fi fi الsicri wاlqiimati weeye xagga ayib ama albayaan waa bayaan اlcayb ceebtana u cadday waa fiican ridaan ri wanaagsan weeye bismi illaahi الraxmaan الraxiim laakiin waa tuugo hawsha macalaadan baa la rabaa wadaad reecilbado macalaadan la odhan jiray allah u naxariistay nin runlow ahaa anuu lama kulmin laakiin carruurtiisa baan arkay waxaa lagu yaqaana reerka aagaadaga inuu runlow yahay qolyaa waxay dhan maanta macalla aadan baynu imtixaanayna keena xoogow baahi baa qabatay ri baxday oo caano badan oo cadayska reerka ku filan caruurtaba laakiin isla wareegto ah oo manooyeah ri manooye ah oo raashinka meesha la dhigi eber ka dhigi oo meesha ka dusi oo digsigii kare afka la geliy oo imtixaana iyo ridu ahayd markuu arkay inay tuuga tahay qabtay ummaddiibu ka fadhiisay lugtuu ka xidhay halkaasuu ku calfin jiray kuna maali jiray maalinka dambuu ka maarmi waayey suuqii ceelbarduu keenay macalla'aadan baalmacala'aadanow ridan bal ka warran bismi illahi waxa walbuu dhaha bisun ku bilaabi jiray bismi illaahi raxmaan ridu way caano baantahay laakiin waa tuugu yidhi ridu way caano baadan laakiin waa tuugu waxaanuun kaa iibini haddaad ummadda ka qabanna waa kaa iibi haddii kale kaa iibin maayo nin baa yidhi anaaba la tegey halkaa iyo khalaafaa baan la aaday xabiir baaban ku xidhane eh. islaan dhibi maysa iga iib kaga iibiyey fa in sadaqa waa maxay qiimaha ay ka run wa bayana ceebtana bismi illahi raxmaan ridi tuga ay buurika lahuma waxaa loo barakayn fii bayci maa ganacsidooda loo barakayn ilaahay baa barako gelinaya hadda goorba maxay adduunyo barakay kugu deeqdaaye badni kuguma deeqdo adduunya barakay kugu daqda badna kuguma deeqo taa ogaada waxaanaad wadaan ee daldalaysaan ilaah haddaan kuu gelin waxba kuu tari kud iyo qanjaad ka qaadi feerha laguu soo boodi habeenkaad dhammaystirtale xadhig baan goynaya yaa qalaf lagaa siiba carruurtana mid walba wuxuu noqon wax la garan waayo baasha jiidaya gaandhaysanaya aafo weeye adduunya maxay kugu deeqdaa wadaadda allow barako buurika lahuma fii baycihima wain katama hadday ceebti qariyaan wa kadaba ka been sheegaan qiimihii iyo sicirkii shaygu ku fadhiyey muxiqad waa la tirtiri barakatu baycihimaa ganacsigooda barakada laga qaadi weligiina waa wadaya olol iyo dabbuu ka qaadaya muttafaqun calayh wallah aclam